naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanastahdiihi wanatuubu ilayhi wanatawakalu calayh wanacuudu biاllaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah ilaahan waaxida wa rabban shaahida wanaxnu lahu muslimuun waashhadu ana sayidanaa wa nabiyana muxamada cabduhu wa rasuuluh baxasahu rabuhu bilxaqi bashiira wa nadiira wadaaciyan ila allahi biidnihi wa siraaja muniira fabalaga arisaalata wa adda alamaanata wa kashafa alguma wa nasaxa lilummati wabayana alxaq wajahada fi llaahi xaqa jihaadih xataa ataahu lyaqiinu min rabbih waqad tarakanaa cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahaariha laa yasiiqu canha ilaa haalik waqad qaala sala allahu calayhi wasalam taraktu fiikum maa in tamasaktum bihi lan tadiluu bacdii abadaa alaa wahwa kitaabu ullaahi wa sunnatii fasalawaatu rabbii wa tasliimaatuhu calayh wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacih waman xadaa xadwahum wasalaka calaa dariiqihim wاktafaa atharahum waatadaa bihadyihim wasana bisunatihim wadacaa bidacwatihim ilaa ywmi اddiin ama bacd muqadamatu alabcati aluulaa muqadamatu alabcati aluulaa dabcan kitaabka intaan ogahay ilaa sideed goor baa la madbaxeeyey oo mar la arkaaba intuu dhammaada la soo celinayey marka dabcad la arkaaba waxoogaa muqadimaha hordhacay leedahay waxaynu akrinaa dabcadii ugu horreysay kitaabka muqadimadiisa muqadama muqadima labada waa la dhihi karaa iyadaa dheer kitaabka la kawsatay kitaabku waa arki doontaan kitaab waa yeelaw taqriib kitaabka wuxuu alifan yahay soddon sano ama in ka badan muqadamatu tabca dhigiddii kitaabka la dhigay muqadimadii hordhixiisii wey muqadamatu tabca dhigidii kitaabka la dhigay hordhiciisa dabcadii alulaa dhigidda kitaabka ugu horreysay wuxuu shiikhuu yihi alxamdu lilah wax laga horumarin kara male alxamdu lilah mahadsay u dhan tahay ilaaha gar lagu caabudaha iskale allihii rabbi alcaalamiin uun idaylkii abuurtay maamulayey korinayey caalam waasi wallaahi wey waxaa jiraba khaaliq iyo makhluuq bay u qaybsamaan marka ilaaha khaaliqaa ma ahaana intii kale makhluuq ahayd inta allaha abuuree maamula ee tarbiyeeyaa mahad idaylka iskale wa ilaahi alawaliina intii horreysay ummaddan ka horreysay odagii laga beermay aadamaha laga soo bilaabo intii horreysay ilaahay ay caabudi jireen waalaakhiriina inta dambaysa ummaddan iyo wixii kasii dambeeyey ilaahay ay labadaba caabudi jireen intii ummaddan ka horreysay iyo ummaddan inta ka dambaysaba uunkana lahaayee barbaariyey mahadsay u dhantay allahaasaa iskale wa salaatullaahi eebbaweyne naxariisiyaalkiisa salaatullaahi eebbaweyne naxariistiisa wa salaamuhu eebbaweyne nabadgelyadiisa wa raxamaatuhu eebbaweyne naxariisyaalkiisa wa barakaatuhu eebbaweyne khayryaalkiisa intaasoo la ysku daray calaa safwati khalqihi eebba uunkiisa dhammaantood xadkii laga soocsoocay ee ugu qiimi badnaa korkiisa ha ahaato wa khaatama ambiyaa'ihi nebiyaashii eebbe uu doortay axadkii uu ku gabagabeeyey ugu dambeeyey wa rusulihi ilaah rusushuu diray axadkii ugu dambeeyey uunka intiisa kale laga doortay ilaah nabadgelyadiisa iyo naxariistiisa iyo barakadiisaba korkiisa ahaato axadkaasi waa sayidina inagoo dhan sayidkeenii muxamedin aha magaciisii wey wa aalihi nabiga muxameda ah, qawskiisii wey aal haddaad maqashid waa qowskiisii dadkii la noolaa wixii uu dhaxay wuxuu dhalay wixii kaag dhawow ab daahiriina ceebta lahaa hufna wa saxaabatii xertiisii wey boqol iyo labaatan iyo afar kun ayaa lagu sheegay dadkii nabiga asxaabu noqday waa intii rumaysay eerka markaynu qows ku sheegnay asxaabtu waa intii nabiga rumaysay ee raaxday ee sidaa ku dhimatay ee intuu noolaa aragtay wey araggii baa laga maqlay wa saxaabatihi dadkii nabiga la kulmayna korkooda naxariis ha ahaato ajmaciina siday u dhan yihiin ka gadaal wa raxmatullaahi eebba naxariistiisa iyo makfiratuhu dembi dayn uu eebba dembi dhaafo litaabiciina asxaabta kuwii raacay ee wanaagga ku raacay a iskale wa taabiciihim kuwaas kuwii sii raacay ee naxariis iyo dembi dhaaf leh biixsaani wanaaggana ku raacay ilaa yowmi iddiin abaalmarinta maalinteeda intii laga garay markaa sheekha wuxuu taabanayaa gogoldhiga ayaab kale markuu sameeyey kitaabkan inuu dejiyo sababkii ugu waxnayd dhegeysta wabacdu intaa haddaan idinka gadaal faqad sa'alanii wuxuu i weydiiyey bacdu alikhwa walaalo qaarkood waxay i weydiiyeen walaalihii alsaalixiina suusuubanaa min madiinati wujida waa magaalo magaaladeenna u magac dhow laakiin tan ma aha magaalada sheekha lagu weydiiyey kitaabka looga codsaday magaceeda wujdaa la yihaa xaggee ku taallaa wujdo bilbilaadi almaqribiya makhriba markaad maqashid maqaariba shan dowladood baa laysku yiraa marocco iyo mauritania iyo libiya iyo tunis iyo jazaa'ir shantaa dowlad baa makhriba laysku yira markaa shiikhu waa reer jazaa'ir kolkaa shantaa dal mid ka mida ayuu booqasho ku tegey wuxuu ugu yeeray dadkii meeshaa ku nool isagana madiina almunawara ayuu ka tegey dadkaasuu booqdu wuxuu ugu yeeray alkitaab wasunna in qur-aanka iyo xadiidka ay bartaan ay ku dhaqmaan marka wacdigii sheekhi iyo waanadii ayaa lagu weyraxay waxaa layihi marka kitaab noo deji saad sheegaysa tilmaama sababkii buu noo sheegaya faqad saalanii wuxuu i weydiiyey bacdu alikhwa walaalayaal qaarkood asaalixiina suusuubanaa waataan idhi saalix waa dadka ilaah weyne waaxidkaa xaqiisa guta xaqa addoommadana guta walaalaha suusuuban min madiinati wujda magaalada wujda la yihaah dadkii degnaa ka mida magaaladaasoo ku taalla bilbilaadi dal almaqribiya galbeed loo nisbeeyey ayaama diyaarati booqashadayda maalmaheedii litilka diyaar aqaladaas aan booqday alislaamiya ee dadka ku nool uu muslimka yahay ayaa sa'alanii waxay ii weydiiyeen bimunaasabati dacwadii waxaa su-aasha sheekha loogu soo kabaday isagaa dadka ugu yeeroo yidhi qur-aanka iyo xadiidka hala barto bimunaasabati dacwati aniga yeermadayda munaasabadeediibay bay igu weydiiyeen alikhwaan dadkaas walaalaha ah aan ilal kitaab qur-aanka ugu yeeray wa sunnati xadiidka nebiga aan ugu yeeray wa watamasuk qabsashaan ugu yeeray bihima qur-aanka iyo xadiidka la qabsado waxaan cillo uga dhigay liannahumaa qur-aanka iyo xadiidka sabiilu najaati lmuslimiin dadka muslimiintaa samata bixidoodii waddadeedii wey haddii qur-aankii xadiidka la qabsadana waa la samato baxaya haddii labadaa la gafana waa la baaba-aya liannahumaa kitaabkii iyo sunnadii sabiilu najaati lmuslimiin dadka muslimiinta eeba u hoggaansamay badbaadadooda ay adduunka badbaadaan aakhirana badbaadaan waddadeedii wey wa masdaru lquwa xoog in la yeesho laga eedaysto oo cadowga ka cabsado xooggaa meeshuu ka soo fulayana kitaabka iyo sunnada wey waalkhayr wa masdaru lkhayr wanaag aakhiriya wanaag adduun meeshuu ka soo fulayana kitaabka iyo sunnada wey lahum muslimiinta kuma koobna waktigii rasuulkeed fii kulli zamaan wakti la joogoo dhan haddii la qabsado khayr baa leelayaa badbaado waa makaani inuu maki iyo madiine looga dhaqmo meehe meel adduunka korkiisa ku taal oo dhan oo laga qabsado qur-aanka iyo xadiidka ayaa adduun iyo aakhira labadaba badbaado la helayo saalani wuxuu i weydiiyey daalika albacdu dadkaas qaarka ah almu'min ee eebba rumeeyey an adaaxa inaan u dejiyo lilficaati kooxda almu'minati ee bar rumaysay ee hunaaka madiinatu wujda ku noolay waaljamaaca koox asaalixati suubanayd fii tilka arubuu dalka aan booqday degnaa ayaa waxay iga codsadeen inaanu dejiyo kitaaban kitaab inaan u sanifo kitaabkaasi ashbah inuu kitaabu eg noqdo biminhaajin waddo lagu dhaqmo oo diinta wax ka maqan uusan jirin aw qaanuunin sida loo yaqaano haddeer xeer kitaabkaas inuu noqdo minhaaj waddo lagu dhaqmo aw qaanuunin xeer laysku maamulo kitaabu eg inuu noqdo yashmal kitaabka layga codsaday inuu kulansado oo laga heli karo kullamaa shay idaylkii yuhimu murug almuslima qofka muslimkaa ah, ashaalixa ee wanaagsan fii caqiidatihi caqiidadiisii qalbiga uu alliya rasuul iyo aakhiro caqiidayn lah hadday tahay wa adaabi nafsihi isaga muslimkaa anshax iyo usluubkuu ku dhaqmi lahaa haddii ay tahay waistiqaamati khuluqihi dabeeco wanaaggiisa toosnaanteedii hadday tahay wa cibaadatihi cibaadati lmuslimi muslimka caabudidiisii hadday tahay lirabbihi ilaahay abuurtay uu caabudayo wa mucaamalatihi muslimka la dhaqmidiisii hadday tahay liikhwaanihi walaalihiisa kale muslimiinta uu la dhaqmayo kitaab intaasba laga helo wey marka waa kitaab aan waxba dhaafin intaasoo dhanba kulmiya ayay iga codsadeen wey shardi waxay iga dhigeen kitaabka calaa an yakuuna alkitaabu kitaabkaasaan dejina inuu ahaado qabasan dhuxul daarasho min nuurillaahi ilaah nuurkiisa waa kitaabka qur-aanka faaminuu billaahi wa rasuulihi wannuuri aladii anzalna kitaabkayga inuu noqdo kitaab laga qalin daartay ama dhuxul laga qaatay min nuurillaahi eebbaweyne nuurkiisa ahna kitaabka qur-aanka ah inuu noqdo wafilqatan gabal min shamsi alxikma murtida qoraxdeeda almuxamadiyati nabiga loo nisbayo xadiidkii murtida qoraxdeedii nebi maxamed ka timid gabal ka mida waxa weeye macnaha kitaabka layga codsaday inuu xadiidka iyo qur-aanka labadaas ka koobmaa lii weydiiyey oo falaa yakhruju asan ka bixin kitaabka aan dejin doono can daa'irati alkitaab kitaabka qur-aanka ah xayndaabkiisa waa inuusan ka bixin wasunnati jidkii nebi maxamed uu jideeyey ee xadiidkiisa ahaa xayndaabkiisii waa inuusan ka bixin walaa yacdu kitaabka layga rabo waa inuusan gudbin haalatahumaa qur-aanka iyo xadiidka agtooda inuusan gudbin walaa yanfasilu inuusan ka soocmin wey can markasi ishcaaihimaa qur-aanka iyo xadiidka iftiinkooda xaruntiisa waa inuusan ka soocmin bixaalin sina uga soocmin min alaxwaal xaalyaalka ka midow su-aashii waa intaas haddii saas sheekhii wax loo weydiiyey siduu yeelay dhegeyso waajabtu waa aqbalay alikhwa dadkaas walaalaha ah codsigoodii baan aqbalay asaalixiina suusuubanaa ilaamaa wixii baan aqbalay ay talabuu iga codsadeen oo say kitaabka u tilmaanteen inaan kitaab sidaas buuxiya aan dejiyo ayaan aqbalay hadday arrinta arrin xulus tahayna fastacantu waxaan ka kaalma jeriyey allaaha eebbaweyne casa eebba addoommadiisa kaadka wajalla weynaayi fii wadci lkitaab kitaabkaa layga codsaday dejintiisa aan ilaah kaalmo uga jeersaday kitaabkii almadluub ee la iga dalbay aw ilminhaaj waddadii lagu dhaqmaayey ee almarguub dadkaas muslimiinta ay jeclaadeen wa akhadtu waxaan guda galay min yowmi cawdati soo noqoshadayda maalinteedii laga bilaabo ila diyaari aqala aan u soo noqday almuqadasati la hufay makiyo madiinow sheekhu madiinu degan yahy kolkaan siyaaradii ka soo noqday een soo gaaray addiyaaruulmuqadasa degmooyinka xaggeeba laga hufay oo makiya madiinaha waxaan maalintiiba gudo galay filjamci aruurin kitaabkii la aruurinayo wa ta'liifi dumid kitaabkii la dumaayo wa tanqiixi hufid waxaan qalmin la tuuraayo wa tasxiixi hagaajin kitaabkii deelqaafka laga hagaajiyo ayaan markiiba bilaabay calaa qilati faraaqi anigoo kanshadayda ay yar tahay gacan banaanaantayda ay liidato arrimo kale ku dhex jira masaajidka rasuulkana shiikh buu ka yahay ilaa waktigaa kutub buu ka akriyaa jaamica meesha ku taalla jaamica alislaamiyana mucallim buu ka yahay kolka calaa qilati faraaqi gacan banaanaantayda yaraanteediiya lala qabo wanshiqaali baali iyo anigoo qalbigayga afkaar badan ay ka guuxayso ayaan haddana hawshii isku dayey sheekha waqad baaraka allaahu eebbaweyne waa barakeeyuu yidhi tacaalaa eebba korahaaye fii tilka suwayxaati saacadahaas yuu ilaah barakeeyey al usbuuciya loo nisbeeyey wiig ama sitimaanka alatii saacadaha kuntu aan ahaa akhtalisuhaa saacadaha waxaan ka dafi jiray min jaybi ayaami maalmihii kale een howlaha kale ku jiray ayaan saacadaha dhigmada ka dafi jiray maxaa jira waxaa kan waa laga soo codsaday awal wakhtigiisa kubaato waa buuxay kutub buu akrin jiray reer iyo xaas buu lahaa macallin buu meel ka ahaa kolka saacadahan kitaabka dejinayo waa saacada laga xaday awqaaddii kale wey wabaaraka allaahu ilaah baa barakeeyey waqad baaraka allaahu eebbaweyne waa barakeeyey tacaalaa korahaye fii tilka suwaycaad saacadaha yar gudahooduu barakeeyey alusbuuciya wiinka loo nisbeeyey allatii saacadaha an kuntu ahaa akhtalisuhaa mid dafa min jaybi ayaami maalmahayga jeebkoodaan ka dafi jiray maalmihii almali'ati laga buuxiye tif laga siiyey bilhami waalbahaar iyo watafkiiri maamil maskaxda laga shaqeeyo falam yamdi sheekha ma tegin buu yidhi siwaa caamayn laba gumahaane wax kalaba ma tegin itnayni labaa xataa tama laba sano gudahood ilaah uu dhammaystirmay wadculkitaabi kitaabkii dejintiisa aan laba sano gudahood iigu dhammaystirantay cala alwajhi si korkeed kitaabkii loo dejiyo aladii sida aan rajawtu kuu daraynayo sidii layga codsaday annahan filaayey buu kitaabkii ku dhammaystirmay waasuurati bidhaan korkeed buu ku dhammaystirmay allatii bidhaanta uu amalahaayadi diishanayey alikhwaan walaalihii kitaabkii u eydiisay sidii ay yadi diishanayeen buu kitaabkii ku yimid wahaa huwa waana kaas alkitaab kitaabkii waa kaas yuqadam maanta loo hormarina ila asaalixiin dadka suusuuban qoladii dalbatay kuma ekaanin annagaba kuma aanan jirin intii dalbatay waana kana hor yaal ila alikhwa yuqadam ila asaalixiin dadkii suusuubana baa loo hormarinaya min ikhwati alislaam islaamka walaalihiisa kamida dadka islaamka ku walaaloobay wey fii kulli makaan magaaladii wujda iyo makhaariba iyo addiyaaruulmuqadasa meehe shanta qaaradoodba kitaabki waa tegey fii kulli makaan meel la arkay dhammaanteed yuqadam waxaa loo horumarinayaa isagoo kitaaban kolka hore fikriya sheeku ahaa laakiin hadda muxuu noqday kitaab dhigan oo degsan walow lam yakun shiikhii baa leh walow lam akun haddaanan ahayn mu'alifuhu kitaabka ninkii dejiyey haddaanan ahayn wa jaamicuhu walow lamaa kun haddaanan ahayn mu'alifahu kitaabka ninka aruuriyey wa jaamicahu ninka kulmiyey lawasaftuhu kitaabka fiixnaantiisa waxaan ku tilmaami lahaa bimaa tilmaan casaahu kitaabka uu mudan yahay an yasiida waxaan ku sheegay inuu kordhiyo fii qiimatihi qiimati alkitaab kitaabka qiimigiisa yaa sii badan lahaa wayughir tilmaantaydu waxay badin lahayd min alrakbati kalgacalo fiihi kitaabka la kalgacaloodo iyo waliqbaal ka hortegid calayhi kitaabkii la qaabilo nin walba akhrisoos qaato walaakin xasbii waxaa igu filan min daalika inaan kitaabka ammaana iiga filan maa actaqidu waxaan maskaxdiiya maanka ku hayo fiihi kitaabka gudihiisa ahna annahu kitaabkan inuu yahay kitaabu lmuslim qofka muslima rag haweenku rawa ha noqdee kitaabkiisi inuu yahay aladii kitaab usan laa yenbagii habboonayn an yakhluwa inuu ka eber noqdo minhu kitaabkan baytu muslimin qof muslima aqalkii inuu kitaabkan uusan oolin ma habboona waa in kitaabkan laga helo qof muslima aqalkiisa oo dhan intaasoo hu an hubo ayaa igu filan wey haadaa warku waa sida walkitaab kitaabku buu sheekha marka guda galay walkitaabu kitaabkan isaga ah yashtamil wuxuu gudaha ku sitaa calaa khamsati abwaab baabyaalo shana korkood baa gudihiis aad ka heli doontaa fii kulli baab baab la arkoo shantaas baab ka mida waxaa ku sii dhex jira ciddatu fusuul intaasoo cashir oo fasal ayaa baab la arkaba gudihiisa kusii sugan wa fii kulli faslin fasal arka kulligii gudihiisa min fusuuli baabay alcibaadaati waalmucaamalaat mucaamalaadkao dhaqanka ah iyo cibaadada waxaa weeye intaad nooshahay ama allaad la dhaqmaysa ama addoommadaad la dhaqmaysa kolkaad ilaah la dhaqmayso ibaadaa magaceeda la yihaa waa salaaddii iyo soomkii iyo sakadii iyo xajkii wixii lamida kolkaad wax amaad wax guursanaysana mucaamalaad baa la yihaa kolka ilaahay iyo addoommaha ayaad labadiiba la dhaqmaysaa kolka wa fii kulli faslin fasal la arkay kulligii gudihii min fusuuli baabay alcibaadaat waalmucaamalaat dadkoo lala dhaqmiyo cibaadada fasaladooda ka mid a waxaa ku sugan mawaadin maadooyin baa ku sugan taksuru axyaanan mararka qaarkood waa badataa wa taqilu mararna waa yaraato shantii baab dhegeysa kolka faalbaabu alawalu baabka u horeeya kana mida min alkitaab kitaabkaanaan galabta bilownay kamida fi lcaqiidati caqiidaduu ku saabsan yahay qalbiga waxaa lagu guntaayo ee alla ku saabsan ee aakhare ku saabsan ee qofka muslimkaa la raba inuu maskaxdiiyo maanka ku hayo baabkii koobaad buu ka dhigay ilaa markii laga hadlaayo diin lagama horeyn karo falbaabu lawalu baabka u horeeya kana mida min alkitaab kitaabkan la qoray kamida fi lcaqiidati ilaah barashadiisa iyo wixii muslimka qalbiga iyo maskaxda iyo maanka inuu ku hayo lagama maarmaan arkaanimaan waxaan u naqaanay alimaanu billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri waalqadaa'i waalqadari shantaasaa baabka koowaad ku jirta wathaani baabka labaadna fil anshaxa iyo usluubka qofka muslimkaa ah laga rabo inuu ku socdo gobonnimadaasna baabka labaad baa ka hadlaya wathaalidu baabka saddexaad alakhlaaq dabeecadii wanaagsanayd runtii deeqsinimadii dulqaadkii iyadana waxaa baabka saddexaad lagu xusay waxyaalaha qofka muslimkaa inuu ka dabeeciyo dhaqan yeesha loo baahan yahay waraabicu baabka afraadna fi lcibaadaati sidii eebba loo caabudayey waa salaadii iyo sakadii iyo soomkii iyo cajkii arrimahaasaa lagu xusuux lamida baabka afraad wey waalkhaamis baabka shanaad fi lmucaamalaat sida dadku u wada dhaqmi lahaa ayaa lagu xusay haddaba haddii caqiidadii laga hadlay adabtii anshixii laga hadlay akhlaaqdiiyo dabeecadii laga hadlay cibaadadii laga hadlay dhaqankii dadka ka dhexeeyey laga hadlay maxaa diintii ka maqan wa bi haada sidaa aan sheegnay sababteed ayuu kaana kitaabka wuxuu noqday jaamican mid uruuriyo kulmiyey liusuuli shariica shareecada asalyaalkeedii jirideediiyuu kulmiyey shareecada alislaamiya ee shareecada islaamka loo nisbeeyey wa furuuciha shareecada faraxyaalkeediina wuu kulmiyey ka gadaal wasaxa waxaa ii hirgalay lii aniga an usamiihi inaan kitaabkii ku magacaabo minhaaj almuslim qofka muslimkaa ah, waddaduu qaadi lahaa ee uu ku dhaqmi lahaa inaan ku magacaabo taasaa ii suura gashay wey waan adcuwa haddaan kitaabkii mardejiyey inaan u yeero alikhwata walaalo almuslimiin eebba u hoggaansamay ilalakhdi qaadasho bihii kitaabkii la qaato waalcamali dhaqmid bimaa fiihi gudihiisa waxa ku yaal lagu dhaqmo sidii markaa sheikha kitaabka waddaduu la mari dhegayso waqad salagtu waxaan qaaday bitawfiiqi illaah isagoo ilaah weyne waaxidka uu igu toosiyey fii wadcihi wadci wadcilkitaab kitaabkan dejintiisii waxaan qaaday maslakan waddo xasanan wanaagsan waa siday sheikhii la tahay in shaa allahu tacaala haddii eebba weyne doono wadda anigi wanaagsan ayaan qaaday siduu waddadii u qaaday dhegeyso fa fii baabi lictiqaadaat baabkii koobaad ee ictiqaadka iyo iimaanka ku saabsanaa lam akhruj kama bixin can caqiidati salaf dadkii horreeyey rasuulka asxaabta taabiciinta kuwii sii raacay siday caqiidaysnaayeen kama bixin lam akhruj xaggii ictiqaadka kama bixin can caqiidati salaf dadkii horreeyey caqiidadoodii kama bixin waxaan uga bixi waayey caqiidadaas liijmaaci lmuslimiin muslimiintoo dhan baa ku kulansan calaa salaamatiha salaamati caqiidati salaf dadkaas horreeya caqiidadooda inayan dhaliil barteed lahayn wax walba ay ka nabad gashay baa muslimkao dhan ku kulansan yahay wa najaati saaxibihaa caqiidadaa dadka hore qofkii qaata inuu adduuniya aakhiraba badbaadayo baa la isku raacsan yahay sababka waxaa wey liannahaa caqiidadaas hore caqiidatu rasuul rasuulka caqiidadu caqiidaysnaa wey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye wa caqiidatu asxaabihi asxaabi rasuul rasuulka intii rumaysee raacday aqoonsatay isagaa u macallim ahaa caqiidadoodii wey wataabiciina asxaabta raggii ku xigay lahum asxaabta raacay min bacdihi nabiga ka gadaal caqiidadoodii wey wa caqiidatu lislaam islaamka caqiidadiisii wey alfidriya waaba lagu dhashaa tan abuuridda loo nisbeeyey ee qof walba uu ku dhashay markuu qofka dhashay kadib yaa la khaldaa laakiin markuu dhasho caqiidadaanuu ku dhalanayaa xadiidkii rasuulka u daliila kullu mawluudin yuuladu cala alfitra qof dhashaa kulligiisa waxaa lagu dhalaa islaamnimada korkeeda ka gadaal fa abawaahu labada asaga dhashay ay yuhawidaanihi yahuud ka dhiga aw yunasiraanihi ama nasaar ka dhiga aw yumajisaanihi ama majuusi ka dhiga oo waxay haystaana aw yumuslimaanihi maxaa loogu dari waay waxaa loogu dari waayo muslimnimada laguba ku dhashay muslimnimada waa lagu dhashay waa lagu dhashaa idin fahamsiiye ilaahay intuusan jismigaan abuurin xataa odagii laga beermay aadamaha intaan la abuurin baa arwaxda la abuuray arwaxdii baa ilaah la kulmay wuxuu ilaah ku abuuray arwaxdu keligeeda xaqli iyo dareen iyo garasho markaasuu ilaah waru jeediyey arwaaxdii wuxuu ku yidhi alastu birabbikum axadka idin abuuree idinleh leh sowmaahi diddigeed qaaluu balaa bay yidhahdeen qaarkood waxay u yidhahdeen ictiqaad iyo niyo iyo iimaan bay u yidhahdeen oo wixii ilaa rumaynayo qaarna haybiyo cabsi allaa loo hor taagan yahay wax leexan kara ma leh qaaluu balaadiyaa la wada yidhi kolka qaaluu balaa la yidhi oo laysla wada qiray fadinimadii kadibaa ajsaamta la abuuray sidaa marka lagu abuuran yihi saas daraaddeed gaa laba gaalbaha iska dhashee qofka sakiirkaa waa muslim ilaa intuu qaan gaaro uu kadib qalloocdo markuu dhasho waa muslim idan caqiidatu lfitra waat wa caqiidatu lislaam islaamka caqiidadiisii wey wabacad allahu eebbaweyne bixiyey bihaa diinta arusula rusulyaal dhammaantood wey oo waanzala uu eebba dejiyey fiiha diinta alkutub uu kutubta oo dhan ku soo dejiyey wey marka baabka baabu caqiidada ah saasaan ka yeelay fii baabi lfiqhi fiqiga baabkiisa oo ah alcibaadaat iyo walmucaamalaat eebba la dhaqmidda iyo addooma la dhaqmidda cibaadadii eebba lagu caabudaayey iyo dhaqankii bani aadamka lala dhaqmaayey labadaas markaan ka hadlaayeyna lam aalu ma gabood falin juhdan wax dadaala lama harin fii taxariil aswab ra'yiga toosnaan badan ku dadaalidiisii kama gabood falin iyo wakhtiyaaril asax ra'yiga asaxnimo badan doorashadiisa oo mimaa kii ka mida u dawanahu buugga geliyey al-a'imatu madaxdii diinta alaclaamu cilmiga badnayd aniga iga horreysay wixii ay dhigaan kama bixin wey madaxda diinta ayaa ka mida ka abi xaniifa imaamka a'imada ugu horreeyey wey abuu xaniifa haabit ibni nucmaan baa la yidhaah madhabkiisa waxaa laga haystaa hindiya iyo baakistaan iyo afghanistan iyo iiraan iyo turkiya iyo carada cajamiga o dhan baa laga haysa si gaara ah looga haysa markaa ciraaq iyo masar iyo na waa ku jiraan ninka labaad waa maalika wey maalik ibni anas imaamu daarilhijra reer madiinuu ahaa madiinuu ku dhasho ku dhaqmo ku dhintay isagana makaariba dadka xajka markay yimaadaan gacmaha laalaadiyo kale walow imaamka gacmaha laalaadintiisa ay cudurdaar lahayd gacmaha laga jejabiyey imaamka markaa kolkii hore waa laabi jiray kitaab qiimi badanoo muwada la yihaah buu alifay gacmaha in la laabo marka la tukanayo oo biixda la hoos mariyo midigta la kor mariyo cukurka iyo calaacasha meesha iska galaan sidaa loogu qabto labadii gacmood oo is haysatana naasaha korkooda lagu qabto meelo badan baa lagu qabtaa qaar dhuuntay ku khasaaraan may oo yidhahdaan dhuntaan ku ilaalinayna inaan dhibaato iyo xaaraan iyo dhuunta gelin qaarna wadna laakiin sunnada waxaa jira labada naas baa lagu qabanaya iyadoo gacanta bidixana ay hoosayso gacanta midigana ay korayso kolka ay xantooba haysa gacanta midiga gacanta bidixe kana haysa meeshay dhudhunka iska galaan caloosh saad aragta imaam maalik kitaabkiisuu ku qoray waa sunadii rasuulka laakiin qoladase makaariba iyo oo cadaan iyo madowba leh carabtatan haddaan sheegayna reer maqrib aan leenahay tunis iyo jazaa'ir iyo maroko iyo mauritaniya libiya iyo maalikiyiin wey masar maalikiyiin bay leedahay sudan iyo dadkeenna aman madow markii la aada nigeria iyo maalikiyiin wey gacmaha shagax baa laga siinayo waa la bilqayaa gacanta markii imaamka la dilo gacmaha laga jejebiyey oy gacmaha laadmi waayeen see ku laabayaa qasab miya unbay arkeen isagoo sidaas wa ilaa kitaabkiisaasa ku taalla inta kalena ay qabaan imaam maalik waa ninka wa shaafici ninkaan nin qurashi aw marka ninkan imaamu shaafici waa qurashi isagii nabiga abtirkooda isku darmo maxamed ibni idriisa magaciisa la yihaa madhabkiisa yeman iyo soomaali iyo caalamkan kale carabiga qaarkii iyo ayaa isna lagu haystaa axmed ibni maxamed ibni xambal dalkaana laga haystaa madhabkiisa raximahumullah ilaahay intaba ha u naxariisto aimadaas marka dowrkooda marka madhab idinku idhaa inaad xoogaa hilduftaan baa laga yaaba kitaabkan maxaa loo dejiyey in qur-aanka iyo xadiidka la qabsaday ahay raggan waa rag qur-aankii xadiidkii ka dhargay sidii ay u arkeen iyagay la ahay ayayna u sheegeen kolkaa waddada la qabsanaya lagu tagaa alkitaab wasunna wey ama iyaga ra'yigooda baa laga faa'iidaysana raximahumullah ilaaha u naxariisto tacaalaa korhaye ajmaciina say u dhan yihiin oo afartan sheekhee la sheega maahaan rag kaloo iyaga aan ka cilmi yarayn ama la wakti aha ama qaarkood ka horreeyey ayaa jira laakiin aan ayaan iyo nasiib u helin in madhabkoodii la dhigo laakiin raggan xertoodii baa raggay waxbareen baadayaasho madhabkoodii dhigay saasuu ku diiwaan galay sababto wakhtigaas hore xaashida iyo qalinka ayaa casiiz aan la heli karin sida maanta maaha markaa rag aada u tiro badan oo raggaan la qarni ah oo la aqoona ayaa madhabkii aragtidoodii iska dayaxantay nasun war sariixun cadw wixii aan uga hadlay cibaada mucaamalaad ee fikhi ah haddaan qur-aan iyo xadiid helay iyagii baan cuskaday haddaanse waayey raggaa waaweyn ra'yigoodii baan xuskaday mimaa kii ka mida lam yuujad aan loo helin lahu isaga nasun war sariixun cad aw daliilun aan loo helin tusiye daahirun muuqanaya ahna min kitaabillah eebaweyna kitaabkiisa aw sunati rasuulihi suubanaha jidkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka wasalama nabadgelya allaha ku badiye walihaadaa sidaas darteed asbaxtu waxaa noqday shiikhii wey waxaa noqday laa yukhaalijinii inuusan idheehaynin adnaa raybin shaki midka ugu yar ima dheehayo oo kitaabkaa dejisay muslinkii ku dhaqma amuu diintii ka lumaa wax igu abuuri kara male maxaa jira wuxuuba ka kooban yahay kitaabka qur-aankii iyo xadiidkii iyo waxaan labadaas ka waayey oo raggaas waaweyn ee laga dambeeya ka qaatay intuu ka kooban yahay waadna arki doontaan kolkaynu kitaabka guda gallo hadda waxaan ku jirnaa hordhici ama gogoshi walaa yusaawirunii iga hor iman maayo aqalu shakin shaki midka ugu yaraan badan fii anna man ruux hamila ku dhaqmay min almuslimiina muslimiin ka bi haada alminhaaj kitaabkan ku dhaqmay sawaan waxaa eg fii baabi alcaqiida caqiidadii maskaxda iyo maanka waxaan kitaabkan ku sheegay qofka ictiqaadiya aw ilfiqhi cibaadadii iyo mucaamalaadkii aan kitaabkan ku sheegay qofka ku dhaqma aw il aadaab usluubki iyo anshaxi aan kitaabkan uga hadlay aw il akhlaaq dabeecooyinka aan ku sheegay huwa qofkaasi xaamilun inuu ku dhaqmay bishariicati illah eebbaweyne shareecadiisii inuu ku dhaqmay shaki ka u yar ma qabo tabaaraka eebba eblaa wa tacaalaa kor hawe wa hadyi nebiyihi ilaah nebigiisa jidkuu qaaday oo sunnadiisiia inuu ku dhaqmayna shaki kama qabo sala allahu allaha naxariisto caleyhi nabiga korkii wasalama allaha nabadgeliyo caleyhi nabiga korkiisa walaa ba'sa waxaan waxba dhiba ku jirin an yaclama alikhwa walaalo inay ogaadaan almuslimuun ee kitaabka loo dejiye muslimiina annahu arrinka inuu yahay low shi'tu haddaan doono shiikii wey biidni illaahi tacaala eebbaweyne idankiisa haddaan rabo la dawantu waxaan dhigi lahaa almasaa'ila alfiqhiya caqiida layskuma khilaafiya cibaadee masaa'ilka fiqhiga ah fii hada alminhaaj kitaabkan gudihiisa calaa madhabi imaamin nin imaama waddadii baan marin lahaa khaasin gooniya oo ama abaa xaniifa madhabkiisa ama shaafici ama maaliki ama axmed ibnu xambal mid ahaan baan qaadi lahaa haddaan mid qaadana wala kuntu waxaan ahaan lahaa bidaalika markaan imaam daba kaco araxtu nafsi naftayda nin u raaxeeyey min canaa'i muraajacati almasaadir meelaha kitaabka laga soo ururiyey ku noqnoqodkooda dhibkeedii almutacadidati ee tirada badnayd baan ka raysan lahaayo ha sheekh waddaduu maray unbaan mari lahaa kolkaa naftayda waa ii saalanaan leh wa tasixi ilaqwaali masalada qowlyaalka imaanaya oo masaladii laba qowl saddex qowl afar qowl ay ku jirto qowlyaalka asixidooda almukhtalifati kala duwan wal aaraa'i ra'yiyaal almutadaayinati kala fogey axyaanu mararka qaarkood waalmutafiqati isu imaanaysay ukhraa mar kale kamaa sida huwa isagaba macruufun la yaqaan lada alcaalimiin culamada siday taqaan kolkaas saasaan yeeli lahaa walaakin ha yeeshee rakbati aniga rabidayda almulixa ee igu noqnoqonaysay fii jamci saalixiin inta suuban ee muuminiina uruurintood maxaa jira madaahibkaa ma uruurinaya hadeerba waa qeybsan yihiin markaa sheekha fikirkiisa yaa buu leeyihi dadkii afartan madhabood kala watay oo xoogaha isi seeganaa buu rabaa hal wadda inuu ku rido keliyeed oo madhab uruuriya intiiba inuu sameeyuu rabaa markaasuu walaakiin rakbati aniga jacaylkayga rakbadii almunixati adkayd fii jamci saalixiin addoommahaasuu suuban kulmintooda aan jeclaa min ikhwaanina walaalahana ka mida almuslimiina eeba u hoggaansamay lagu kulmiyo fii tariiqin waddo gudaheed waaxidatin mida waa hal madhaba wey inaan hal wadda keliyata ku kulmiyo tatakatalu ay isgarba qabsato fiihi tariiqa quwaahum xoogyaalkooda uu isgarab galo wa tatafaacalu ay isla samaysanto axaasiisuhum aragtidooda wa mashaaciruhum iyaga dareenkooda ay mid noqoto oo mas'aladii iyo cibaadadii ay iskusu arkaan iskusuu dareemaan hiya raqbadaas oo allatiitiya jacalatnii iga yeeshay arkab inaan koro markaan kitaabkan dejinayay haada almarkab waddadan asaxbay adag oo ah kitaab cusub iyo waddo cusub oo afartii waddo hore kulmisa inaan muslimka u dejiyo wa ataxamal inaan dusha u rito hada alcanaa'a dhibka kitaabka iga qabsaday alakbar ee weyniga badan laakiin walxamdu lilah mar labaad eebbaweyne ammaan idaahilkeed leh calaa nayli lmuraad dantaan lahaa haddaan gaaray iyo wa buluuqi alqasdi ulajeedadaydii haddaan mar ku sinmay ilaaha mahadli sheekha markuu kitaabka wirsii nooga warramay yuu yihi dhibaato abuurmi doonta kitaabka haddii la arka maxaa la dhihi doonaa afartii madabood buu ka baxay arrimo cusub buu noo keenay ummaddii buu sii kala lugooyey qofkii waxaa si yidhaahaa ilaah baan ku warajuuley allow kaa iga dhixi dadaalkaygaa kadib qofkaa i qallooxiya oo dadaalkaygaa arki waaya qofkaas cid kale iyo ciidan kale kuu doonan maaye allaan kuu doontay shiikha wuxuu yidhi haada warkaas kase wainii aniga la ashku waxaan ku dacweynaya ilaa rabbi rabbigay waxaan ku sheegaya oon ku dacweynaya xaaza rabbigay kaadka uun idaylkiisa wajalla rabbigay wax walba ka weynaaye kulla cabdin addoon kulligiis baan rabbi ku dacweynaya yaquulu yidhaahda inii aniga abuubakara fii saniici sidaan aan yeelay haadaa midka kana qad axdastu inaan ummadda ku soo kordhiyey xadata sharin arrin dhib oo balaa inaan ummadda ku soo daray qofkii igu sheega aw ataytu ama inaan la imid igu sheega bimadhabin aan waddo la imid hayri madhabi lmuslimiin muslimiinta madhabtoodii la yaqaanay kayrkeeda qofkii igu sheega allaanu sheegaya wa astacdiihi ilaah baan ka colaa dalbaya inuu kaa la coloobo wey kaa iminjaxaabinaya ee uligoynaya ee dadaalkayga baatulaya ilaahow kaalla ollow waastacdiihi ilaahan ka col dalbaya subxaana eebba hufnaa ceebla-a wa tacaala dhaliil kulligeed ka koraha calaa kulli man ruux kulligii korkii allaan u col uga doonanaya yuxaawilu isku daya sarfa saalixiin dadka suusuuban inuu ka jeediyo oo min haadihi alumma ummaddan kamida can haada ariiq waddadan aan sameeyey qofkii inuu muslimka ka jeediya isku daya kaas allaan ugu yeeraya aladii dariiqa aan dacowtu aniga muslimiinta ugu yeeray iyo walminhaaj minhaajkaan aan sameeyey aladii minhaajkan wadaxtu dajiyey sheekhii waynoo dhaartay wuxuu yidhi id cananii aniga waladii ee baan ku dhaaranaya laa ilaaha wax gar lagu caabudo usan hayruhu isaga mehe mid kaleba ahayn lam akhruj inaanan ka bixin can qasdin kas aw hayra qasdin kas la-aan fii ma aclamu sida aan ogahay can kitaabillaahi wa sunnati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam sheekii waa dhaartay wuxuu yihi kitaabka haddaan dejinayey kas iyo maa iyo kas la-aan toona kama bixin qur-aankii xadiidka id ananii aniga waladii ee baan ku dhaaran laa ilaaha mid gar lagu caabudo uusan hayruhu ahayn lam akhruj kama bixin can qasdin ula jeedo aw kayra qasdin ula jeeda kayrkeed fimaa aclamu sidaan ogahay can kitaabillah eebbaweyne kitaabkiisii xaggiisii kama bixin wa sunnati nebiyihi eebbaweyne nebigii waddadiisii kama bixin sala allahu allaha naxariiso caleyhi nebiga korkii wasalama allaha nabadgeliyo caleyhi nebiga korkii walaa cama shayna kama aanan bixin ay ra'aahu arkeen aimatu lislaam madaxdii islaamka wakhtigii nabiga laga bilaabo madaxdii islaamka wixii ay arkeen ay la-ahayd kama bixin ay wacamiluu ku dhaqmeen bihi asaga oo watabacahum uu ku raacay fii daalika waxaa iyaga ay sameeyeen waxaa ku raacay malaayiinu lmuslimiin muslimiinta oo malaayiina ayaa ku raacday haddaba lama khruj kamaanan bixin waysu geeyey oo waysku duwey oo waa ururiyey ee intaa in leeg oyan iyagu sheegin lagama heli kara kitaabkii lam akhruj kama aanan bixin qayda shacratin tin wax leh hal tina oo daqiiqnimadeeda yaraanteeda taqaanaan ilaa kama aanan bixin abadan weligeed allahay kama anahu sida arrinka uu yahay haddana laa qasda dan li iima sugnaanin aan kitaabkan uga dan leeyahay siwa aljamci muslim dhammaantiis uruurintiisa bacda alfurqa kala tegid muslimka kala tegey ka gadaal oo qolaba madhab gaara iyo dariiqa gaara iyo waddo gaara ay mareen bacda alfurqa kala tegiddii muslimka kala tegey ka gadaal iyo wa taqribi alwusuul gaarid soo dhoweynteed bacda tuuli tariiq jidkii dheeraa ka gadaal inuu muslimka isu soo dhowaado danan intaas ahayn kitaabka kameli warbixintii kitaabkan qabna kolka baryadii sheekha u dambeysay dhegaysta wuxuu sheikhu yidhi fallaahumma haddaan saas yidhi ka bacdi ilaahow yaa weliya almu'miniin dadka eebba rumeeyey ilaaha u weligoohow saanaa qur-aan ku soo aroortay yaa weliya almu'miniin dadka eebba rumeeyey axadka u weligoohow wa mutawali asaalixiin saana soo aroortay ina waliya allaahu aladii nasala alkitaaba wahuwa yatawala saalixiin wa mutawali saalixiin inta suusuuban ee eebba xaqiisa gudata xagga addoomahana gudata ilaaha maamula gacanta ku hayo ijcal ilaahaw yeel camali hawshaan haadaa midkaana fil minhaaj kitaabkan minhaajkaa hawshaan aan ka qabtay ee isagii aan ku dejiyey ilaahu waxaad iiga yeesha dadkaba yeelkiisa camalan hawl saxiixan caafimaad qabta oo ru'yo iyo sumco iyo xumaan ayaan ku darnayno ka gadaal maqbuulan adiga eebbaa xaggaaga laga aqbala allow iga dhig wa sacyii oradkaygii aan fiihi kitaabkan dejintiisa ku ordaayeyna sacyan allow orad iga dhig mardiyan adigee baa xaggaaga looga raalli yahay mashkuuran aakhirana janniya dembi dhaaf laysaga abaalmariyo waanfac ilaahow ku anfac bihi kitaabka allaahuma yaa allah ilaahow man addoonkii ku anfac akhada qaata bihi kitaabka wa camila ku camalfala fiihi kitaabka wanqud ilaahow badbaadi oo kari bihi bilkitaab yaa rabbi aniga rabbiga ileh ee i abuuray ee imaamulow waxaad ku korisaa oo halaag iyo jahli iyo shirki iyo dalaal uga samata bixisaa man addoonka aada shiita adiga eebaa rabtido min cibaadika addoommahaaga ka mida alxuyaanaa wareersan meelay maraan garan la xaq iyo baadilka isku qasaaya tawxiidka iyo shirkiga isku qasaaya saxiiyo faasidka isku qasaaya xaaraami aan isku khasaayo addoommaha wareersan allow kitaabkaan ku hanuuni waanqud ilaahu samata bixi bihi kitaabka yaa rabbi aniga rabbigayow man addoonkaad shiita doontido min cibaadika addoommadaada ka mida alxuyaara ee wareersan almutaradidiin noqnoqonaye meelay maraan garan la wahdi allow hanuuni bihi kitaabka min cibaadika addoommaha adiga eebba aad leedahay waxaad kitaabka uga hanuunisaa man addoonka aada ra'aytahu eebba u aragtid ahlan inuu u qalmo bihidaayatik adiga eebbaha hanuunkaaga addoonka inuu u qalmo aada ogaatid allow kitaabka ku hanuuni ikhlaaskiiyo daacada dhegeyso wuxuu sheekha ku gabagabeeyey dacdiisa qiimiga badan inaka adiga eebbaah waxdaka keliga axad kale ma jire baa alqaadir allaha awoodaa calaa daalika tugmadaydan axadka fulin kara waa adiga axadaan adiga ahayn oo tugmadaan fulin kara ma jiro kolkaasuu sheikha duceeyey oo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu alla tugmadiisii ku khatimay wasalli allaahumma ilaahu u naxariiso calaa sayidina annaga muslimiintaa sayidkanaga korkiisa muxamadina iyo wa aalihi dadkiisa iyo wa saxbihi intii rumayse raacday wasalim allow nabadgeli kolkaasuu issheegoo yidhi almu'alif markaas waxaa qoray kitaabka ninkii dejiyey waa magiciisa abuubakar jaabir isagiiyo aabbihii isaga abuubakar baa la yidhi aabbihiina jaabir reerkooda aljazaa'iriy meeshuu warkan ku dhigay almadiina almunawara magaaladii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku dhintay kuna dhaqmay kolka taariikhdii buu inoo sheegay sheekha wuxuu yidhi fii kow iyo labaatankii bishii labaad kun saddex boqol afar iyo siddeetankii oo hijrada yaan warkaan dhigay waxay ku toosnay kowgii bishii toddobaad kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii lixdan iyo afartii ama siddeetan iyo afartii bishii labaad kow iyo labaatankeeda ama kun sagaal boqol lixdan iyo afartii bishii toddobaad kowgeeda ayaan warkan madiina almunawara ku qoray wallaahu aclam